bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin ثuma rusuluhu saadiquuna masduuquuna bkhilaafi اladina yaquluuna عalayhi ma laa yaclamuun walihada qaala ay subxaanahu wa tacaala subxaana rabika rab اlcizaةi cama yasifuun wsalaamu عlى اlmursaliin walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin musanifka markuu ka soo hadlay fii maa yatacalaqu biاllahi tabaaraka wa tacaala min asmaa'ihi wa sifaatihi iyo haddana wuxuu ka hadlayaa rusushii ilaahay uu soo diray iyo maqaamka cinda allahi tacaala ay ku leeyihiin markaasuu wuxuu iri huma rusuluhu ilaahay rususha uu soo dirtay saadiquuna waa kuwa run sheegayo yacni fii maa yukhbiruuna can illaahi tabaaraka wa tacaala wa can ilmakhluuqiina rasuul been ma sheego alrusul macsuumuuna min alkadibi albatta huma rusuluhu saadiquuna fii kuli ma akhbaruu sawaaء can illaahi fii ma awxaa ilayhim aw fii ma yukhbiruunahu can ilmakhluuqiin hataa hadalkooda caadiga been kuma sheegaan rusushi saas waay waladii jaaa biاsidqi wasadaqa bih sidqigaasay la yimaadeen sidqi waxaa la yidhaahdaa mutaabaqatu lkhabari lilwaaqici waxaasaa dhacayo siday u dhacayaan waxaasaa dhacay sidaasay u yihiin waxaasaa imaan doona sidii bay u imaanayaan sidaas waa sidqiga huma rusuluhu saadiquuna weeyaan masduuquuna oo loo run sheegay masduuquuna bimacnaa akhbaarta meesha ay ka keenaan meen run ah weeyaan oo sida hadeertan kuhaanta iyo saxarada iyo yatalaqafuuna alakhbaar min ashawaaric wa min kada wa min kada waxa weeyaan warkooda runna aygama sheegaan jiha oo run ay ka keenaanna ma jiraan laakiin rususha waxa waaye saadiquuna fii anfusihim masduuquuna kuwa loo run sheego oo ilaahay baa wax u soo waxyooda waxigaasna run weeyaan ama waxaa la leeyahay saadiquuna musadaquuna kuwa loo rumeeyo waay waxay wax kastoo ay sheegaan inaan rumaynaa waajib nagu ah sidaas weeyaan liannahu haddaan rumaynay inuu ninkan rasuul yahay min almusalamaat ana rasuula laa yakdib fi lkhabr saas hadday tahay waa inaan u rumayno wax allaale waxay noo sheegaan waxaan jecelnahay iyo waxaan jecleenba inaan ku raacno weeyaan marka laba nuskaa la yihahdaa musadaquuna iyo masduuquuna labadaba bikhilaafi aladiina kuwa kuwa ka duwan yaquuluuna dhahayeen cala allahi calayhi ay cala allahi maa laa yaclamuuna ilaahay waxay uusan cilmi u lahayn yay leeyihiin ah, waxyaala dadka kheybiyaadka ka hadla wixii rususha kasoo haray oo ilaahay wuxuu usoo waxyooday wixii kasoo haray waxay ka sheegaan qeybka wax jira ma ah yakdibuuna cala allah musanifka meesha waxaa lamid ah leeyahay wixii waxyigii ilaahay rusushu ku soo dejiyey siday ay nusuustaas tusinaysa si aan ka ahayn ninkii u qaatane asigana miman qaala cala allahi maa laa yaclam ou ka mid yahay ninkan ilaahay wuxuusan ka ogeyn ka sheego taqawala cala allah ilahi wxuu ri walow taqawala calayna bacd alaqaawiili la akhadna minhu biاlyamiin haddii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ilaahay wuxuusan u soo waxyoonin hadduu ka sheegi lahaa ilaahay maba dhaafi lahayn buu ri annaga laakiin intaasoo sanad yuu ummadii la jihaadaya oo waxyigu u sheegaya oo ilaahayna tamkiin iyo nasri siinaya waxay daliil u tahay inuu nebiga calayh salaatu wasalaam ilaahay raalli ugu yahay wuxuu ka sheegay wa ilaa ilaahay ma ogolaan lahayn in qof bani aadam ah yaftari calayhi kula leylatin biwaxyin yazcumuhu anahu min allahi walaysa min allahi ilaahay maba dhaafi lahayn isla markii masaaib uu kusii deji lahay ayib marka rususha waxay ka duwan yihiin bikhilaafi aladiina yaquuluuna calayhi maa laa yaclamuun waxayna ogeen ninkii waxyigii ilaahay siduu yahay si aan ahayn u sheego ama qeybka ka warama asigoo aan waxba waxay loo soo dejinin kuwaas ambiyadu way ka duwan yihin walidaalika ilaahay wuxuu ku tilmaamay waxa oo shirkiyaadka waaweyn oo dembiga lagu galo ilaahay markuu tirinaya qul inamaa xarama rabiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan markuu aayadaas ilaahay aakhirkeed wuxuu ku yiri wa an taquluu calى اllahi maa laa taclamuun shirkiga waxaa ka weyn baa la yidhaahdaa in ilaahay lagu been abuurto qofka hadduu ilaahay ma jira yidhaahdo ama ilaahay ilaah kale isla caabudo waxaa ka dembi weyn inuu ilaahay baa waxaan idiin soo dejiyey inuu yidhaahdo wuxuu ilaahayna ogolayn ilaahay u tiiriyo wa an tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu calى اllahi maa laa taclamuun ishraaga waxaa layihi waxaa ka sii weyni badan inaad tiraahdo qur'aankana aniga laysoo dejiyey ilaahay baana yaa i amray dadka inan gaarsiiyo taas macnaheeda waxa weeyaan ilaahayna waad inkirtay waftarayta calى اllahi wadacayta linafsika anaka musharic ina tahay w an taquluu calى اllahi maa laa taclamuun walidalika ilahi wuxuu uri walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waxaa weeyaan nabi maxamed baa lagu wacdiyey wa hwa wacdu likuli man ba jaءa bacdahu walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina aلsamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaaئika kaana canhu mas-uula marka waxaad cilmi u leedahayna ka hadal wixii kalena waxaa tira allahu aclam laakiin inaad isku takaluftid oo wax kasta waan ka jawaabaya aad tiraahdid macnaheedu waxaa ka laasimaya waxaadan cilmi ulahayn inaad carabkaada ku hadashid ood ilaahay sharcigiisa waxaan kamid ahayn aad tirahdo waa kamid waxyaalaha aada u adag bay kamid tahay ayib marka walihaada qaala ilaahi wuxuu iri subxaana rabika rabi اlcizati cama yasifuun wsalaamu calى اlmursaliin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin subxaana rabbika rabbigaada nasahitaankiisa ou naqaais oo dhan ou ka nasahan yahay rabi اlcizati ay saaxib اlcizati allihii awoodda u saaxibka ahay yaa nazahan camaa yasifuuna waxay ku sifaynayaan ilaahay wuu ka nasahan yahay mushrikiintii iyo muxarifiintii iyo nasaaradii iyo kulu ahli baail waxay ilaahay ku sifeeyeen oo dhan ilaahay wuu ka nasahay liannahu ninkii ilaahay ku sifeeyo waxaan asiga isku sifaynin waxa weyaan ilaahay naqsi buu u tiiriyey liannahu laa yaclamu maa yaliiqu billahi ila allah ow rasuuluhu annaga hadday wax wanaagsan xataa ay nala noqoto inaan u tiirin ilaahay waxaa laga yaaba waxaas wax inay yihiin laakiin waxa weeyaan naskeeda waxa weeyaan midaas ilaahay in loo dhaafo subxaana rabbika rabbigaada nasahan rabi اlcizati ahaa camaa yasifuunu ka nasahan yahay waxay ku sifaynayaan oo naqaaista ah ilaahay wuu ka nasahan yahay marka hadda rabi اlcizati kamaa qaala shaykhuna maxamed ibn cuthaymiin waxau iri min baabi idaafati اlmawsuufi ilى الصifa macnaha waxa weeyaan alla cize alla rabbi u yahay kulu marbuubin makhluuq waay laakiin waxaa lagala jeeda alrab dilciza saas waay rabbigaa nasahan ee dilcizati u saaxibka ah cizi macnaha waxa weeyaan almanacatu wاlquwatu wاsharafu wاlculuw kulu sifaat kamaal oo dhan baa ciziga soo galay marka cizada waa min sifaat اllahi tacaala sida alridaa iyo wixii lahal ah iyo alraxma marka waxaa lagala jeedaa allihii dilcizati cizada saaxib u ahay wuxuu ka nasahan yahay camaa yasifuuna ilaahay waxay ku sufayna tacaala allahu can dalika culuwan kabiira qaar ba waxaa weeyaan walad buu leeyahay qaar waxay leeyn ilaahay saaxibad buu leeyahay qaar waxay yidhaahdeen ilaahay waxaa lagu magacaaba keyta qaar magacyaalkii ilaahay magacan ahanay u sheegeen kullu daalika ilaahay wuu ka nasan yahay jala jalaaluh markaasuu ilaahay wuxuu wa salaamun cala almursaliina nabadgelyane kuwa la soo diro ambiyada iyo rususha ane nabadgelyo korkooda alla ha yeelo walxamdu lilaahi mahadna ilaahay baa iskale rabi alcaalamiin caalamiinta rabbigu u ahaa markaasuu musanifka maxalu shaahidka aayadan uu soo deliista waxau yihi fasabaxa nafsahu ilaahay naftiisa wuu nasahay camaa wasafahu bihi waxay ku sifeeyeen almukhaalifuuna lirusuli rususha kuwa khilaafsan ilaahay waxay ku sifeeyeen ilaahay wuu iska nasahay oo waa ka nasahan yahay wasalama cala lmursaliinana ilaahay wuu nabadgeliyey wuxuu saas u yeelay lisalaamati maa qaaluuhu waxay yidhaahdeen eh, nabadgelyadeedu min annaqsi ay ka badbaadsan yihiin iyo walcaybi mida macnaha waxaa waay ilaahay markuu yihi qoladaas waxay ilaahay ku sifeeyeen waa ka nasahan yahay inuu raalli ka ahanay caddaata wa salaamun cala almursaliina markii la yihina waxaa muuqata ilaahay inuu raalli ka yahay fii maa qaaluuhu can illaahi rususha ilaahay waxay ka sheegeen mima wasafuhu min asmaa'ihi wa sifaatihi wa jalaalihi wa cadamatihi fiican inay yihiin awgeed buu ilaahay markaa yuu ambiyadii rusushina uu macnaha nabadgelyadaas yuu ku salaamay lisalaamati maa qaaluuhu waxay yidhaahdeen inay ka badbaadsan yihiin min annaqsi waalcaybi ilaahay waxay ku sifeeyeen rusushaas kulu maa wasafuuhu biاllaahi tabaaraka wa tacaala saalimu min annaqsi waalcayb macnaha ayagaa garanaya maadaama rusul loo waxyooda ay yihiin waxay ilaahay ku tilmaamaan oo ama ay ku sifeeyaan ama ay ku magacaabaan waa wax ilaahay e, ku habboon oo naqsi iyo ceebna aanan ku jirin kaasaa la yidhaahdaa وهو huwa subxaanahu ilaahay wa huwa ilaahay subxaanahu nasahnaaye qad jamaca wuu kulmiye fii maa wasafa wuxuu isku sifeeyey wa naftiisana uu ku magacaabay bayna alnafyi wاlihbaati buu ilaahay isu kulmiyey bimacnaa ilaahay waxna waa isku sifeeyey waxna waa isku magacaabay oo ihbaat waay waxna ilaahay wuu iska nasahay oo nafyigii weeyaan labadiiba ilaahay in lagu caabudaa la rabaa wuxuu ilaahay ku yiri waxaas ilaahay uma qalmaan waxaan ku caabudaynaa inay ilaahayna u qalmin haddii lagu yidhaahdo ilaahay waxaas uu ku haboon yahay asmaada iyo sifaadka ah waxaan ku caabudaynaa ilaahay inaan ku magacaabno wuxuu isku magacaabay wuxuu isku sifayna aan ku sifayno markaasa wa wuxuu ku yiri waa imaan doontaa intaasoo dhan falaa cuduula iirasha ma jirto liahli sunnati waaljamaaca ahli sunna iyo jamaaca kama iilanayaan camaa jaaa bihi lmursaluuna mursaliintii waxay la yimaadeen kama iilanaya ilaahay waxa weeyaan rususha uu noo soo diray wuxuu noogu soo dhiibay lagama weecanaya sidooda loo qaadanaya itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu maxaa yeelay waxyi waaye wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa sidaasaa la rabaa markaa qofkii waxa weeyaan in uu mabda'iisa ku asaleeyo in rususha waxay la yimaadeen min kitaabin aw sunnatin inay siday tahay loo qaato aanan laga iilanin sidaa weeyaan fa inahu midkaas asiraad اlmustaqiim jidka toosan weeyaan ayib siraaط aladiina ancamta siraaط aladiina jidka kuwoodii weeyaan kuwoodii jidkoodii weeyaan ancama allahu calayhim ilaahay oo u nicmay oo min annabiyiina ambiyadii ah iyo wasidiiqiina kuwa runta sheegid badan ah iyo washuhadaai kuwa oo shuhadada ah oo ilaahay jidkiisa ku dhinteen iyo wsaalixiin marka wuxuu leeyahay in la qaato dadkii ambiyada waxay la yimaadeen rusushi in waxoodii la qaato waa jidka mustaqiimka ah ayib jidkaas mustaqiimka ah waa jidku gaarsiinayo ilaahay siduu u raalli kaaga noqon lahaa waa jidka maalin kasta ilaahay aan weydiisanno oo filyowmi lyowmi akthar min khamsi maraat baan ilaahay is hortaagi inaan leenahay allah ihdina asiraat almustaqiim ilaahu jidka toosan nagu hanuuni jidkaas toosan muxuu noqday huwa aladii salakahu alanbiyaau waasidiiquuna washuhadaau wasaalixuun dadkii jidkoodii weeyaan dadkaas ilaahu igu xariiri jidkaasna waa maxay huwa alariiq aladii wadacahu llahu licibaadihi ou ilaahay yihi wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh wlaa ttabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bih jidkaas weeyaan waa jidka waa xadidan yahay jidkaas waxaa lagu xadiday kitaab ullahi wa sunatuh wاctasimuu bxabl اllahi jamiica walaa tafaraquu jidkaas yaa la rabaa in la aado marka ilaahay wuxuu ri walahadaynaahum siraaطa mustaqiima siraadkaas mustaqiimka huwa aladii yardaa canhu اllahu tabaaraka wa tacaala wa huwa aladii dala calayhi اlkitaabu waالsuna marka siraaط aladiina ancama allahu calayhim aayadii qur'aankeed ihdina siraaط almustaqiima siraaط aladiina ancamta calayhim gayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin jidka marka jidna waxa weeyaan dadkii xumaaya raaca yahuud wالnasaara min almuxarifiin jidna waa jidkaas rusushi min aadam calayhi الsalaam ilaa nabiyina mxamed aleyh salaatu wasalaam jidkaas yaa lawada raacay jidkaasna waa jid ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa dalika alfadlu min allah wakafaa billahi caliima in jidkaas ilaahay kugu hanuuniyo oo waadixa ah oo kitaabki ilaahay sunada nebiga ay tusiyeen waa towfiiq min allahi dadkaas marka jidka raacdidne jid hortaa loo raaco mucabbad a ah weeyaan oy rusushii oo dhan ay martay dadkii sidiiqiinta ay mareen saalixiintii shuhadada ay mareen adigana waad maraysaa marka sidiiqiin waad u jeedaa hadda aayadda ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiin inay sidiiqiinta ay martabadooda ay ka sarayso waxaa la yidhaahdaa ka mithli abi bakrin waa kan sidiiq lagu magacaabay wahwa afdal اlumma marka rususha maqaamkeeda raggaasaa ku xigo shuhadadaa kusii xigo waxaa kusii xiga saalixiin asaalixuun hum aladiina qaamuu bixuquuqi اllahi wa xuquuqi cibaadihi saalixkaasaa la yihahda walidaalika ambiyada saalixiin hataa waa lagu tilmaamaa ayb marka jidkaas saas ah yaa la raba hadhow inaad ku timaadid marka waxaa weeyaan kulu طuruq laabudda an taأtiya min jihati rasuuli اllahi anigaa iska ibtikaarayo wixii ila wanaagsan yaan aniga ilaahay ku caabudaa lagaa yeeli maayo ilaahay baa wuxuu ku leeyahay addoon aan ku abuurtay baa tahay wixii aniga aan aan kaa dalbo dariiqadii aan ku iraaday igu caabud oo rusushayda aan kugu soo diray taas le igu caabud saasaa lagu leeyahay laakiin waxaan waa ila wanaagsanaadeen lagaa yeeli maayo qul in kuntum tuxibuuna allah faاtabicuunii yuxbibkum اllah walidaalika diintii waxay ku dhigan tahay waxay ku dhisan tahay aan dhehe almutaabaca walidaalika qofkii waxaa laga rabaa in camalkiisa laga aqbalo an yaأtiya bالsharطayn اlasaasiyeyni liqabuuli اlcamal markaasaa layihi waa maxay alkhlaasu wاlmutaabaca labadaasa asaas u ah huwa aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala adduunyadana waxaaba lagu dhisay tanaafus weeyaan inaan ku tartarno sida camalka u kala wanaajilahayn inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin marka qofkii waxaa la rabaa inuu cibaadadana riyaa iyo istustus ayna ka ahayn oo ilaahay ula jeedo inuu nebigana kaga daydo labadaas shay baa la rabaa marka mutaabaca waa diinta ee ibtidaac lama rabo ayb markaasuu uri waqad dakhala fi hadihi اljumla jumladan waxaa waxaa dhexgalayo maa wasafa allahu bihi ilaahay wuxuu ku sifay nafsahu fii suurati اlkhlaasi ikhlaaska suuradiisii wuxuu ilaahay ku sifeey yaa la rabaa inaan anagana ku sifayno alatii suuradoo tacdilu thulutha اlqur'aani qur'aanka thuludkiisa u dhiganto xayثu yaquulu ilaahay meel uu ka leeyahay qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwa axad suuradan suuraة اkhlaas a la yihahda suurat اlkhlaas waxaa loogu magacaabay waxay ku tusinaysaa aw taduluka calى اtawajuhi ilى اllahi tabaaraka wa tacala allahu samad macnaheeda waxa waaye huwa اlmasmuudu ilayhi biqadaaءi اlxaajaati asigaa ilaahay loola qasdaa waxoo dhan marka waxaan leenahay ilaahay anahu allah weeyaan allah bmacnaa alma'luuh almacbuud waay allaha oo ilaah laga dhigto oo la caabuda bixaqin allahaas weeyaan axad hadana weeyaano laa shariika lahu fii uluuhiyatihi walaa fii rubuubiyatihi walaa fii asmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay intaasoo dhan keli buu ku yahay axad macnaheeda saas u ayib allaahu samad aلsamad bimacna almasmuud waa allihii loola qasto bاlcibaadati w الsu'aal w اlqasdi wa qadaaءi اlxaaja allihii loola qasda waay yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraءu ilى اllah w allahu huwa اlghaniy اlxamiid ilaahay khalqigiisoo dhan wuu ka deeqtoon yahay w اlkhalaa'iqu kuluha muxtaaja ilى اllahi tacaala marka sifaatkaas ilaahay waa ku sifayneynaa صifaad kaloo ilaahay iska nafiyey waa kana lam yalid walam yuulad ilaahay wuxuu lam yalid ilaahay wax ma dhalin walam yuulad asna lama dhalin haddii ilaahay la dhali lahaa huwa اlأwalu yaa meesha ka bixi lahayd liأnnahu masbuuq bigayrihi u noqon lahaa walidaalika lam yuulad waxaa weeyaan waxay asaas u tahay ilaahi huwa اlأwal w اlaakhiru marka ilaahay haddii la dhali lahaa w tacaalى اllah can dalika culuwa kabiira lam yakun huwa اlأwl laakiin huwa اlأwl inuu yahay baa waxaa ka laasimaysa an laa yakuuna lahu waalid walam yalid haddii ilaahay uu wax dhali lahayne waxaa meesha ka bixi lahayd wاlaakhir ilaahay inuu ugu dambeeya lannahu waladkiisaa kasii dambay lahay wax jirana ma ah marka lam yalid walam yuulad nafyi weeyaan waxaa lamide eh, ma اtakhada allahu min waladi wamaa kaana macahu min ilaahin sidaasoo kale ma اtakhada saaxibata walaa walada ilaahay zawjana male waladna male waalidna male huwa alawal walaaakhir weeyaan marka wuxuu ilaahay isku sifayna waan ku sifaynaynaa oo allahu axad allahu samad ithbaat waay wuxuu iska nefiyo naqsi ane waan ka nafinina lam yalid walam yuulad marka ma aha wax kastoo adiga wanaagsan fiiri bani aadamka inuu tawaalud sameeyo sifatu lkamaali bani aadamka u tahay oo qofkii hadduusan wax dhalaynin rag iyo dumar wuxuu ahaadabo sifatu naqsi waay qofkan caqiim wa hadduu noqdo laakiin w anaga marka inaan wax dhalnaahu sifatu kamaal ay noo tahay wa sifatu lkamaal haadihi cindana binisbati lilahi sifatu naqsi weeyaan wلidalika nafى can nafsihi jala jalaaluhu lam yalid walam yuulad ayb markaasuu ilaahay walam yakun lahu ilaahay ma laha axadu axad kufuwan asiga u beegtoomo ma jiro ilaahay wax oo asiga lamid ah oo la mithli ah ma jiraan laysa ka mithlihi shay yay lamid tahay marka intaas waa nafyi oo ugu dambeyso inta horena waa ithbaat marka ilaahay wixii uu isugu sugan waa loo sugaya wixii kalena waa laga nafyinaya marka musanifka wuxuu ri tacdilu thulutha alqur'aan wa nasuu fi dalika xadiidkii saxiixa ahay nabiga wuxuu ri ayacjazu axadukum an yaqra'a kula leylati thulutha alqur'aan saxaabadiisuu saa kula hadl fashaqa calayhim dalika faqaaluu ayunaa yutiiqu dalika ya rasuula allah sen ku kari karnaa haweenka hadii layidhaha thuluthu lquraan haddii la akriyo qur-aankoo saddex loo dhigay wax sahlan ma aha min suurati alcankabuud ilaa aakhirihi waa thuluthu lqur'aan markaasuu nabiga wuxuu iri meel idhow buu ka tusiyey markaasuu iri qul huwa allahu axad allahu samad tacdilu thuluth lqur'aan buu iri oo aayaddaa ninkii suuradaas gaaban oo min aqsari suwar a ah ninkii akriyo asigoo qur-aanka huludkiisa akhriyay lamid tahay buu nabiga aleyh salaatu wasalaam u dhigan tahay marka kamaa qaala alculamaa annaha tacdilu thuluth alqur'aan fi ljaza laa fi ljza fi ljaza macnaha ajirkay kala mid tahay oo qur-aanka thuludkiisa intaad akhrisood ajirka heli laheed haddaa suuradan akhrisin ajirkaas oo kalaad ka helaysaa laakiin macnaheedi ma aha suuradan thuluth lqur'aan ay kaa kaafinayn qur-aanka thuludkiisa waad iska dhaafi kartaa ma ah marka ajirkay kala mid tahay laakiin kaama kaafinayso qur-aankii kale in la aqriyo lanna quraanka dhan in la aqriyo waajib weeyaan ayib marka suuradan waxa weeyaan sifat raxmaan xataa eh, mufasiriinta qaarkooda waxay yiraahdaan qoladii baa inta u timida mushrikiinta waxay h ya muxamed sif lana rabbaka rabbigaada noo sifeey markaasaa suuradan loo soo dejiyey qul huwa allahu axad allahu samad walidaalika haddii nala weydiiyo can illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan leenahay allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ama kuf an axad laba qiraaa wa waxaa wey min dalika min fadl اllahi tacaala in intaa yar inaad maanta akhrisid oo haddana thuluthu lqur'aan ajirkii laga heli lahay lagaa siiyo waxa weeyaan waa fadlu min allahi tacaala taa waxay daliil u tahay inuu ilaahay doonayo in wax kastoo khayr ah inuu noo fududeeyo ilaahay ciqaabkeena hadduu doonayo intaas oo wanaag ah ee nooma soo deji lahayn alxasanatu hadda bal u fiirso xasane haddaad samayso waxaa ugu yar toban in lagaaga abaal mariyo ama ilaa miaad in la gaarsiiyo baynamaa sayiada xabad keligeed ay tahay haduu ilaahay doonaya ciqaabkeenu waxa weeyaan cagsigaa laga dhigi laha sayiada ninkii sameyn tobana looga abaalmari lahaa ninkii xasana sameyn hal xasana laga dhigi laakiin abwaab badan oo khayr ah laguu furay waxaa la rabaa kan haddaad ku fashilantiin kan inaad ku timaadid marka laakiin ahamu shay waxa weeyaan an tasixa caqiidatuka wa an yasixa qasduka ila allahi tabaaraka wa tacaala ahamu shay sidaas weeyaan hadday intaas ku hagaagaan waxa weeyaan inta kalena way iska sahlanaanaysaa walidaalika hadday towxiidka khalal uu kaa galo waa raashiin sun yar lagu daray weya si kastau raashiinka u badan yahay in yaroo sun haddii lagu dara waa baraka beelaya sidaas oo kale weeyaan oo shirkiyaadka in layska ilaaliyaa fiican adduunyada tajaarib cumriga tajaarib ma geli karo inta ku sharab inta ku sharab ma aha wakti yaraad leedahay waxaan la isku khilaafsanayn haddaad ilaahay caabudid alla aad su-aasha ku gaar yeelatid wixii asiga isku tilmaamayna aad qaadatid ina jid toosan aad ku jirto laakiin haddaad meelo kale soo martid ood ilaahay awoodiisaas aada arkayso qur-aanka kuugu dhex jirto aad indhaha ka laabatid ee makhluuq adiga kula mid ah aad maalin kasta gacanta u horsatid waxaa weeye falaa taluumana ilaa nafsik ilaahay baa wuxuu ku leeyahay aniga keligay iisoo qasad wax kaloo nafci ku qaban kara male maa bikum min nicmati fa min allah nicmada waxa kugu sugan oo dhan ilaahay xaggiisa ka timid bani aadamku kugmana sheega karo wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayri fahuwa calaa kuli shayin qadiir maa yaftaxi illaahu min raxmatin maa yftax illaahu laka min raxmati falaa mumsika lah maa yaftax illaahu min raxmati falaa mumsika lah wamaa yumsik falaa mursila lah sidaas weeyaan marka sidaasuu musanifka yiri markaasuu wuxuu haddana musanifka noogu yiriyey wmaa wasafa bihi nafsahu fi acdami aayati fi kitaabihi xayثu yaquulu allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum aan aayadan biri u dibdhigna in shaa allahu tacaala wsala اllah wslama calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin